alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah llah faslu wa ama afcaalu lmuqaaraba afcaasha afcaal muqaaraba la yidhaahdo fahiya alaaثatu aqsaamin saddex qaybood weeye maa qayb wey wudica loo dejiyey oo loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo calaa qurbi اlkhabari ay calaa qurbi wuquuci اlkhabr khabarkii dhicitaankiisi inuu dhow yahay wahuwa kaada wakaraba weeye bifatxi raai wa kasriha karaba iyo kariba wlfatxu afsax in karaba la yidhaahdo ayaa fasaaxo badan waa awshaka weeye wamaa qeyb wey wadica loo dhigay oo loo dejiyey lidalaalati inuu tusiyo calaa rajaai alkhabari khabarkii in la rajaynayo yani alaa rajai mutakalim calaa rajaai almutakalim alkhabara fi listiqbaal inuu rajaynayo mutakalimku khabarkii markaas inuu dhaco ayuu rajaynayaa qofka mutakalimka xilli mustaqbal inuu dhaco rajaynaya wa huwa casaa waxalaa wakhlowlaqo weeye wamaa qayb wey wadica loo dejiyo loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo calaa shuruuci gudagal calaa shuruuci gudagal ay shuruuci lismi fi lkhabar ismigii baa khabarkii gudagalay wa huwa kaiirun kaasi waa farabadan yahay kaasi waa fara badan yahay naxwu طafiqa wacaliqa wanshaأa waahada wajacala weeyaan wa hadihi اlafcaalu afcaashani tacmalu way camal falaysaa camala kaana fatarfacu mubtada mubtadaay rafcinaysaa watansibu اkhabr khabarkana way nasbinaysaa halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximah اllah fasalkii saddexaad oo ka mida alcawaamil addaakhila cala اlmubtaday wاlkhabr kii ugu horeeyey wuxuu ahaa kaana waahwaatuha kii labaadna waxay ahaayeen alxuruuf اlmushabahatu bileysa kan saddexaadna waxaa weeye afcaal muqaaraba saddexdaasi isku camal bay qabtaan kaana wa akhwaatuha iyo alxuruuf اlmushabahatu bileysa iyo afcaal muqaaraba waa isku camal mubtadihina way rafcinayaan ismi bay ku magacaabayaan khabarkiina way nasbinayaanoo khabar bay ku magacaabanayaan ismiga iyo khabarka marka hore mubtadihi khabar baa la ohan jiray lakiin maanta waxaa la ohanaya ismi iyo khabar baa la ohanaya kuwani marka afcaal muqaaraba ayaa la yidhaahdaa kaanii walaalaheed markuu ka warramayey muxuu ugu dari waayey jawaabteeda waa arki doonaa insha allah isaga inoo soo waa arki doonnaa sababta marka hal meel ugu sheegi waayey magacooda afcaal muqaaraba la yidhaahdaa dhammaantoodna muqaarabo ma tusinayaan oo sida sheekhuba inoo sheegay xagga macnaha marka la eego afcaashani saddex qaybood bay u qaybsamayaan qayb tusinaya ee qurbulkhabar khabarkii dhicitaankiisii inuu dhow yahay walow yustandicinba marka lagu leeyahay khabarka inuu dhaco ayaa dhow inuu dhaco shari maaha bal waxaabaa dhici karta dhicitaankiis inuu mustaxiil noqdo khabarka inuu dhaco inay mustaxiilba noqoto sida yakaadu zaytuha yudiiu yakaadu zaytuha yudiiu yacni inay zaydkii inuu iftiimo sida faynuuskii ama sidii markaasi waxyaalihii iftiimaya oo kale inuu u iftiimo taa ma dhacayso marka waxaa loo jeedaa marka la leeyahay afcaalu almuqaaraba ay qurba wuquuci alkhabar marka loo jeedo macnaheedu ma waxaa weeye waxaa laazima inuu dhacaa laazim ah afcaalu lmuqaaraba marka magacaas muqaarabada dhammaan ma wada tusinayaan qayb ka midaa ah tusinaysa xagga macnaha marka la eego saddex bay u qaybsamayaan qayb khabarkii inuu dhacayo inuu dhow yahay tusinaya iyo qayb la rajaynayo khabarkii dhicitaankiisa mutakalimkaa rajaynaya iyo qayb yani markaasi gudagal la gudagalay oo markaa ismiga inuu khabar gudagalay tusinaya marka xaggii macnaha way iskhilaafeen mar hadday yani dhammaan aysan isku macno ahayn oo dhammaan aysan tusinaynin qurba wuquuci lkhabar maxaa haddaa muqaaraba loogu magacaabay oo magaca loo wada siiyey waxay yidhahdeen waa min tasmiyati alkulli bismi ljusi min tasmiyati alkulli bismi ljusi waa in yacni juz ka mida magac uu lahaa qayb ka mida magac ay lahaayeen in la siiyo kulligii la wada siiyo dhammaan muqaarabo ma wada tusinayaan qayb ka midaa ah tusinaysaa marka qaybtaas muqaarabada tusinaysa magacooduna inta lasoo qaaday baa afcaashoo dhan loo wada bixiyey min tasmiyati kulli kulligiibaa waxaa lagu magacaabay bismi ljusi qayb ka mida ah magacay lahaayeen baa dhammaan lagu wada magacaabay ama min baab taliib bay iska ohanayaan min baab ataliib waa alibaad sida abawaan alabu wlum abawaan loo yidhaahdo ashams wاlqamar qamaraan baa laiska yidhaahdaa marka min baabi taqliid iyagoo macaanida aysan ka midaysnayn baa haddana qayb ka mida magacay lahayd ayaa qaybta kale logu magaca min baabi altaqliib ayaa la odhanayaa xagga macnaha marka saddex baa loo qaybiyey qaybtaas hore waa kaada iyo karaba iyo awshaka kaaf bay wada wataan karaba kaaf bay wadataa kaadana kaaf bay wadataa awshakana kaaf qaybta ku xigta casaa iyo xaraa ikhlow laqana markaad fasirayso waxaad ku fasiraysaa rajaa casaa waxaa la rajaynayaa xaraa waxaa la rajaynayaa ikhlowlaqa waxaa la rajaynaya rajaad kuwada fasiraysaa qaybta horena waxaad ku fasiraysaa waxaa dhowaaday kaada waxaa dhowaaday karaba waxaa dhowaaday awshaka waxaa dhowaaday ayaad ku fasiraysaa qaybta dambena waa shuruuc iyo gudagal ismigiibaa khabarkii gudagalay qaybta dambe sheekh wuxuu waa fara badan yihiin culimada qaar ka mid a ah ilaa dhowr iyo labaatan ayaa la gaarsiiyaa ilaa dhowr iyo labaatan ayaa markaa la gaarsiiya marka xagga macnaha saddexdaas ayay u qaybsamayaan qarib bidaati lkaafi yaa muntabihan casaa xaraq lowlaqa raajiyan biha wagayru dayni bishuruuci yunsabu fafham faina alcilma nicma almatlabu labadaa bayd waxaa lagu tilmaamay macaanidaa sheekhu inoo tilmaamay ayaa nadmi ahaan loo tilmaamay qarib bidaati lkaafi yacni qurbi ku fasir kuwa kaafka u saaxiibka ah qarib bidaati lkaafi kaafa kuwa u saaxiibka ah, markaad fasirayso qurbi ku fasir daatulkaafku waa kuwee kaada iyo karaba iyo awshaka yaa muntabiha ninka baraarugsanow soo jeedow kuwa kaafka sitaa qurbi ku fasir markaad fasiraysa casaa xaraa ikhlawlaqa saddexdaasna raajiyan biha rajo ku fasir wa waa afcaaluraja afcaalurajo ku fasir waayru dayni labadaa lasoo sheegay waxaan ahayna bshuruuci yunsabu ay yunsabu bishuruu shuruuc baa loo nisbaynaya afcaalu shuruuc baa loodhanaya ayib waa la gudagalay baa lagu fasiraya dafiqa wuu gudagalay wa caliqa wuu gudagalay wa anshaa wuu bilaabay wuu gudagalay wa akhada wuu bilaabay wa jacala wuu bilaabay wuu gudagalay ayaa lagu fasiraya waayru dayni bishuruuci yunsabu labadaa waxaan ahayna afcaalu shuruuc baa la yidhaahdaa shuruuc baa lagu fasiraya fafham faina alcilma nicma maxaa yeele wax la dalbo cilmiga ugu fiicane eh, arinkaa fahm marka laba bayd buu labadii yani markaa macaanidii saddexda ahaa kugu soo khulaaseeyey wa ama afcaal muqaaraba fa hiya afcaal muqaaraba alaaatu aqsaamin saddex qaybood wey maa qayb way wadica loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo calaa qurbi alkhabari khabarkii ee markaasi dhowaanshihiisa ay muqaarabati xusuulih dhicitaankiisa ayaa dhow wain lam yaqac walow yuusan dhicinba laakiin dhicitaankiisa dh walow yuusan dhicinba wa qurbuhu laa yastalzam wuquucuh inuu dhow yahay dhicitaankiisu ma laasimsanayso inuu dhaco bal qad yastaxiilu caadatan caada ahaanba inuu mustaxiil noqdo ayaaba dhici kartaba isagoo haddana laleeyahay dhicitaankiisaa dhow inuuba dhici waayo baa dhici karta sida aayaddaas ekaad zaytuha yudiiu wuxuu sigayaa ama ku dhowaaday yani markaa zaydkeed iyo saliiddeed yudiu inuu iftiimo saliiddu keligaa iskama iftiintee waxay u baahan tahay dab iyo wa markaa iftimiya ubaahanta marka saliid keligeed baa iftiimaysa wax mustaxiila weeye maa wadica maa shay wey wadica loo dejiyey ama loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo calaa qurbi alkhabari khabarkii dhicitaankiisa inuu dhow yahay wahuwa huwa kaada wa karaba weeye bifatxi raa'i wa kasriha karaba iyo kariba waalfatxu fatxaha karaba la yidhahdo ayaa afsaxu fasaxo badan waa uu shako weeye wamaa qayb wey wadica loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo calaa rajaa'i alkhabari calaa rajaa'i lmutakalimi alkhabara mutakalimku inuu rajaynayo abarkii xili mustaqbal inuu dhaco ayuu rajaynaya wa huwa casaa weeye waxaraawe wakhlowlaqo wey raja lagu wada fasiraya wamaa qayb wey wadica loo dhigay lidalaalati inuu tusiyo cala shuruuci gudagal ay shuruuculismi fi lkhabari ismiga ayaa khabarkii gudagalay wahuwa kaiirun waana tiro badan yahay labaatan waa ka badan yihiin naxwu aio weeye aia wuu gudagalay oo wuu bilaabay ayib aia oo aia iyo wacaliqa wuu gudagalay wa anshaa wuu gudagalayoo wuu bilaabay wa ahada wuu gudagalay wa jacala wuu gudagalay wuu bilaabay dhammaanto waa isku macneen wa haadihi alafcaalu afcaashani tacmal way camal falaysaa camala kaana kaana camalkeeda ayay camal falaysaa fa tarfacu waxay rafcinaysaa almubtadaa mubtaday rafcinaysaa wa tansibu alkhabara khabarna way nasbinaysaa ilaa ana khabaraha khabarkeedu yajibu waxaa waajib ah an yakuuna ficlan inuu noqdo ficil ficilkaasoo mudaarican mudaarica ficilkaasoo muaharan ka dambeeya canhaa ay can hadihi alafcaal ficilkaasoo raafican rafcistay bidamiiri ismihaa ismigeeda damiir uu leeyahay haaliban fi lhaalibi sida badan halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala afcaashani camalu kaana ay camal falayaa camalu kaana ayaa camal falaya mubtadihii bay rafcinsanayaan laakiin mubtada lagu magacaabamaya maxaa lagu magacaabaya ismi baa lagu magacaabaya abarkiina way nasbinayaanoo khabaru afcaal muqaaraba ayaa lagu magacaabaya dhankaasi marka waxay ka shabahayaan kaana iyo walaalaheed bay ka shabahayaan oo mubtadihii in la rafciyo khabarkii oo la nasbiyo dhankaasi kaana ayay markaasi ka siman yihiin kadib wuxuu tilmaamay waxyaalahay ku khilaafsan yihiin waxyaalahay ku khilaafsan yihiin buu tilmaamay shan arimood ayay ku khilaafsan yihiin afcaashani afcaal muqaaraba shantii sheekh ma wada sheegin wax ka mid a ah, ayuu sheegay maadaama mukhaalafaadkaasi uu udhaxeeyo bayna kaana wa akhwaatiha wa bayna afcaal muqaaraba ayuu afcaal muqaaraba baab gaara sheekhu markaasi u caqiday oo markaa baab gaara ku sheegay mukhaalafaat wax ka miduu sheekhu sheegay kow khabarkoodu afcaashani waxaan ficil mudaaric ahayn ma noqdo waxaan ficil mudaaric ahayn ma noqdo waa mukhaalafada koobaad weeye kaani akhawaadkeedu shardi maahayn ficil mudaaric inuu noqdo kaana zaydun caaliman laysa zaydun daahiban saara muxamadu caaliman waa asmaa khabarkii ismi mufrad ayuu noqday kuwan laakiin maya kaada zaydu an yejlisa awshaka muxamadu an yadkhula wahaakada marka ayagu ficil mudaaric inuu noqdo khabarkii ayaa laazim ah ficilkaasi waa inuu dambeeya khabarkaasi waa inuu dambeeya waa shardi labaad oo khabarkoodu afcaashani ma soo hormaro laa yataqadam khabaru hadi afcaal afcaashan khabarkoodu kama soo hormaro waxaan soo aragnay kaaniya walaalaheed khabarkood inuu soo hormari karo afcaal mucayan oo laga reebay mooyaane inay bannaan tahay khabarkood inuu kasoo hormari karo inuu kasoo hormari karo inay bannaan tahay jawaasan wa wujuuban marna waa iska jaa'is marna waa wujuuban bay noqonaysa kuwan laakiin khabarku laa yataqadam waa inuu dambeeya weligiis waa mukhaalafo labaaday ku khilaafsan yihiin weeye mukhaalafo saddexaad waxaa weeyaan ficilka mudaaric oo iyaga khabarka u noqonaya ficil mudaaricaas faacil buu u baahan yahay faacilka uu qaadanaya wuxuu noqonayaa damiir damiirkaasoo u noqonaya ismigooda waana midka uu leeyahay raafican lidamiir ismiha aaliban muxuu ujeedaa raafican lidamiir ismiha haaliban wuxuu ujeedaa afcaashani ismi bay qaateen khabarna way qaateen khabarka ay qaadanayaan waa ficil mudaaric ficil mudaaricna muxuu qaadanaya faacil buu qaadanaya haddaba ficilkan mudaaricoo khabarka noqday faacilka uu qaadanayo waa damiir damiir u noqdaa shardi ah damiirkaas wuxuu u noqonayaa ismigiibuu unoqonayaa ismigii ayuu unoqonayaa waa sida haalibkaabuu sheikhu yidhi axyaanan way dhacdaa in sidaa la khilaafo oo ficilkii mudaaricoo khabarka dhacayay inuu ismi daahira faacil ka dhigto laakiin intaa lagu kaaftoomi mayo hadduu ismi daahira faacil ka dhigto ismigaa daahirkaa waa in loo sii idaafeeya damiir u noqonaya ismigooda u noqonaya halkaas marka wuxuu noqonayaa waa shardi saddexaad weeye shardi afraad waxaa weeye afcaashani zaaid ma noqdaan afcaashani zaaid ma noqdaan kaana waxaan soo marnay iyadoo zaaid noqonaysa waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama kaana zaaid bay noqotaa waa markay dhacdo fii xashwi kalaam laba shay yani mutalaazimayn ay dhex dhacdo markaasay zaaid noqotaa annaga soo aragnay kuwani zaaid ma noqdaan oo afcaashan mid ka midoo lagu leeyahy waa zaaid kaadaa zaaid ah ama karabaa zaaid ah ama awshakaa zaaida arki maysid idan zaaid ma noqon karaan ku khilaafsan yihiin midka ugu dambeeya waxa weeyaan ku khilaafsan yihiin ficilka mudaaric oo khabarka dhacaya an waa in laga hormariyaa an waa in laga hormariyaa antaasay ku qaybsamayaan afcaashu asagaa inoo soo wada antaas ayay ku qaybsamayaan afcaashani ee khabarkooda an waa in lagu daraa aan ku darid iyo ku darid la-aanteed ayay ku qaybsami doonaan asaga inoo soo wada sheekhu insha allah marka shantaas shay ayay ku khilaafsan yihiin shanta haddaan ku soo celiyo sheekhu asaga qayb ka mid a ah sheeg o waa in khabarkoodu afcaashani khabarkoodu ficil mudaaric waa inuu noqdaa waa shari ficilkaa mudaaric oo khabarka noqday waa inuu ka dambeeyaa mutaahir waa inuu ya ka dambeeyaa kama soo hormari karo waa shardiga saddexaad ficilka khabarka noqday damiirka uu rafcinayo damiir inuu rafciya haalib ah damiirka uu rafcinayo waa inuu ismiga u noqdaa si aad miaalka ufahanto tusaale wuxuu noqonayaa casaa zaydun an yaquuma casaa zaydun an yaquuma jumlada markaan icraabayno casaa waa ficil maadi yarfacu اlisma wayansibu اlkhabr zaydun waa ismu casaa marfuucu wa calaamatu rafcihi damat ظaahiraة calى akhirihi casaa zaydun an yaquuma an xarfu naصbin yaquuma ficil mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة calى akhirihi ficilkaasi faacil buu u baahan yahy wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu calaa man xagee ku noqonaya zayd buu noqonayaa waa meesha uu kuleeyahay raafican lidamiirin ficilka khabarka noqday damiir buu rafcinaya lidamiir ismiha damiir ismiga u noqonaya afcaashan ismigooda u noqonaya ayuu rafcinaya waa shardiga saddexaad wey sheekhu haaliban wuxuu ugu qeyday axyaanan waa la arkay afcaasha khabarka dhacaysa oo ismi daahir rafcisatay baa la arkay laakiin ismiga daahirkaba waxaa damiirkaasoo u noqonaya ismigii miaalkan wuxuu noqonaya wamaada casa alxajaaju yabluqu juhduhu wamaada casa alxajaaju yabluqu juhduhu casa waa ficil maadi yarfacu isma wayansib alkhabr alxajaaju waa ismigii alxajaaju waa ismigii yabluqu waa ficil mudaaric yabluqu waa ficil mudaaric faacilkiisu waa juhdu juhdu baa faacilkii ah wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin khabaru casaa jumlada ficilka iyo faacilka ka kooban waa khabarkii casaada wey haddaba juhdi oo faacil a ah, damiir baa mudaaf ilayhi looga dhigay juhduhu hudaasi waa damiirun mudaaf ilayhi damiirka xaggee u noqonaya xajaaj buu u noqonaya ismiga ahaa marka waa waa hayru lhaalib waa hayru lhaalib ficilka yabluqu ah inuu eh, damiir inuu rafciyay ahayd damiir inuu rafciyo ayay ahayd laakiin waa hayru sida haalibka si khilaafsan ayuu ku yimidoo ismi daahiru rafcistay ismiga daahirka waxaa loo idaafay damiir damiirkaasoo noqonaya ismigooda shardiga ama arinka afraadi ku khilaafaya waxaa weeye in afcaashani zaaid inaysan noqonayn wey zaaid inaysan noqonayn midka ugu dambeeya waxaa weye khabarkooda ficilka mudaarico khabarka dhacay an ayaa markaasi lagu lamaaneeyaa antaas marka way ku qaybsamayaanoo qayb waajib ah iyo qayb markaa kaiira iyo qayb qaliila iyo qayb in laga reeba ay tahay isaga soo wada wuxuu sheekhu raximah llah hadi afcaalu afcaashani tacmal way camal falaysaa camala kaana kaana camalkeeda camal falaysaa fatarfacu waxay rafcinaysaa almubtada mubtadahay rafcinaysaa ayib laakiin mubtada lagu magacaabamaya ismi baa lagu magacaabaya wa waxay nasbinaysaa alkhabara khabaru afcaal muqaaraba la ohanaya ilaa ana khabaraha khabarkeedu yajibu waxaa waajib ah an yakuuna ficlan inuu ficl yahay mudaarican mudaarica muaharan dambeeya ficlan mudaarican multabisan bian an wata aw mujaradan canha laga dhartiray muaharan canhaa ka dambeeya muaharan canhaa ka dambeeya afcaasha canhaa ee can hadi afcaal ficilkaasoo raafican rafcisanaya lidamiiri ismihaa afcaashan ismigooda damiir u soo noqonaya ayay rafcinayaan aaliban ay fi lhaalibi sida markaas badan wayajibu waxaa waajiba ficilkii abarka dhacay in lala xiriiriyo ban in kaana ficlu haduu yahay xara wakhlowlaa haduu yahay waa waajib naxu xaraa zaydu an yaquuma wakhlowlaqat isamaau an tumtir wayajibu waxaa waajibaya tajaruduhu in laga dhartiro min an in laga dhartiro bacda afcaali shuruuc naxu watafiqaa yaksifaani calayhima walaktaru sida faraha badan leh fii khabari casaa wa awshaka sida ku badan aliqhtiraanu bian waa an in markaa lala xiriiriyo naxwu facasa allaahu an yaأtiya biاlfatxi wa qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam wayuushiku an yaqaca fiih walakharu sida faraha badan leh fii khabari kaada wa karaba tajaruduhu min an an waa in laga dhartiraa naxw wamaa kaaduu yafcaluun wa qowl shaacir weeye karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun haduubu karaba alqalbu qalbigii wuxuu ku dhowaaday min jawaahu yani waxaa weeyaan murugo darteed wuxuu ugu dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo goormo ayuu ku sigtay oo ku dhowaaday inuu dhalaalo xiina qaala markay yidhaahdeen ayuu ku dhowaaday alwushaatu kuwii wax isku dirayey hindun inantii hinda ahayd haduubun way ku caraysan tahay halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu afcaashani khabarkooda an in lala xiriiriyo ayaa markaasi bannaan anti bay ku qaybsamayaan waxayna ugu qaybsamayaan afar qaybood afar qaybood bay ugu qaybsamayaan afartaas maxay tahay qayb waxaa waajib ah an in lala xiriiriyaa waajiba ah, waa waajib lagama tegi karo qaybtaas waxa way xaraa iyo ikhlowlaqa xaraa iyo ikhlowlaqa khabarkooda an in lala xiriiriyo waa waajib xaraa zaydun an yaquuma xaraa ficil maadi mabniyun calaa fatxatin muqadarati calaa aakhirihi zayduna wuxuu noqonayaa ismigii an yaquuma an xarfu naصbin yaquuma ficl mudaaric mansuub ban calaamatu nasbihi fatxatu aahiratu cala aakhirihi faacilku waa damiir mustatira xalaa zaydun huwa oo zayd u noqonaya waljumlatu min alficli oo yaquumu ah walfaacili oo huwa ah fii maxali nasbin khabaru xaraa xaraa khabarkeedi wey walow laqat asamaau samadii waxaa la rajaynayaabaa lagu fasirayaa casaya xaraa waxaa lagu fasirayaa iyo ikhlowlaqa waa rajo wakhlow laqat asamaau samadii waxaa la rajaynayaa an tumira inay roob keento ayaa la rajaynaya marka ikhlowlaqa ficil maadi taada waa ta taanii mabniyu cala alfathi wa ta ta taanii asamaau waa ismu ikhlowlaqa marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi an tumira an xarfu nasbin tumira ficil mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbihi fatxatu aahiratu cala akhirihi wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaazu taqdiiruhu hiya wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali nasbin khabaru ikhlowlaqat ikhlowlaqat khabarkeedi weeye marka labadaa ficil khabarkooda an in lala xidhiiriyo waa waajib xaraa zaydun an yaquuma ohan maysid xaraa zaydun yaquuma ohan maysid ikhlowlaqat isamaau tumtiru ohan maysid waa inaad an la xidhiirisaa antuna waa tii markaasi xarf masdarin wa nasbintii ahayd weeye cagsigood waa afcaalu shuruuc labadaa la sheegay cagsi waxaa ku ah afcaashii afcaalu shuruuca la ohan jiray afcaashii tusinaysay shuruucu ismi fi lkhabar ismigu inuu gudagalay khabarka afcaasha tusinaysaa in an laga dhartiro waajib weeyaan wuxuu noo soo qaatay aayaddii waaiaa yasifaani wataiqaa waxay bilaabeen yakhsifaani calayhimaa inay caleynta isku dhadhajiyaan aadam iyo xawaa marka aiaa aiqa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala min wlalifu ismuha ficilka afiqa ismigiisi weeye yaqsifaani ficil mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut nuun wlalifu faacil calayhimaana jaariya majruur weeyaanu waxaa lagu tacalujina yaksifaani baa lagu tacalujinayaa marka yaksifaani alifka faacilkii ah wuxuuna u noqonayaa afiqaa aliftaas oo xaawo iyo aadam ku dhacaysa oo ismigii ah ayay markaa aliftana usoo noqonaysaa marka waxaa la ohanaya waljumlatu min fii maxalli nasbin khabaru afiqa ayaa la ohanaya anti waa laga reebay marka anti waa laga reebay marka afcaalu shuruuca kalena waa la mid afcaalu shuruuca kalena waa la mid waxaad odhanaysaa anshaأa muxamadun yunshidu anshaأa muxamadun maxamed wuxuu bilaabay yunshidu inuu markaa inshaad iyo markaa nashiide inuu tiriyo ayuu bilaabay yunshidu baad odhanaysaa akhada caliyu yaqra akhada caliyun cali wuxuu gudagalay yaqrau inuu akhriyo akhrintiibuu hadda gudagalay marka an yaqraa odhan maysa yaqrau baad odhanaysaa yaqra'u ayaad odhanaysaa ayib jacala muxammadun yaktubu maxamed wuxuu bilaabay inuu markaa qoro marka yaktubu dhammaan waad ka reebaysaa ee anti waad ka reebaysaa waa qaybta labaadoo qaybtii hore ayay markaas cagsi ku noqonayaan qaybtii hore ayaa cagsi ku noqonayaan qaybta saddexaad waxaa weeye qayb ay badan tahay khabarkooda an in lagu daraa badan an in lagu daro ayaa fara badan qaybtaas sheekh wuxuu noo sheegay waa casaa iyo awshaka casaa iyo awshaka khabarkooda an in lala xiriiriyo ayaa badan qur-aankana dhammaan waxay ku soo aroortay casaa ayadoo markaa khabarkeedu an uu wato ayay ku soo aroortay facasa allaahu an yatiya bilfatxi casaa rabbuhu in allaqa kuna an yubdilahu yani meel kastoo casa ay kusoo aroorto qur-aanka yani khabarkeeda an ayaa lala xiriiriyey casaa iyo awshaka khabarkooda an in lala xiriiriyaa badan tusaaluuna siiyey aayadda facasa allaahu an yatiya bifatxi facasa allaahu an yaatiya bilfatxi casaa waa ficil maadi ismi iyo khabar ayuu qaadanaya allah waa ismigii an yatiyana waxay noqonaysaa an xarfu nasbi yatiya ficil mudaaric mansuubun bian wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala aakhirihi oo fatxada way ka muuqataa ficilka muctalkaa ah, muctalyaagah way ka muuqanaysaa an yatiya an yatiya faacilku waa damiir mustatiro huwa oo allah u noqonaya bilfatxi jaariya majruurkaasna yatiya lagu tacalujinaya waxaa la ohanaya waljumlatu min alficli oo yatiya walfaacili oo damiir ku asturan ah fii maxali nasbin khabaru casaa maxaa nasbay taallaayo casaa khabarkeedi weeye an ayaa lagu daray marka an ayaa lagu daray waxaa ah yuushiku an yaqaca fiih yuushiku an yaqaca fiihi yuushiku waa ficil mudaaric faacilku wuxuu noqonaya damiir mustatirah oo huwa ah an yaqaca antu waa xarfu nasbin yaqacana ficil mudaaric mansuuban bian calaamatu nasbi fatxatu daahirata cala aakhirihi faacilku waa damiiro huwa ah fiihina yaqacu baa lagu tacalujinaya jumladaasna waxay dhacaysaa khabarka yuushiku ayay markaa dhacaysaa yuushiku an yaqaca fiihi marka naxwiyiintu kuma badna inay xadiidka istishhaadaan oo shaahid usoo qaataan cidda istishhaada oo nuxaadda kamida yani kamidka way yaryihiin marka waxaa ka mida culimada marka xadiidka istishhaado yani shaahid usoo qaata ibnu maalik baa ka mida raximah ullah sheekhana wuxuu ku socdaa ariiqatu ibnu maalik buu ku socdaa xataab ariiqatu ibnu maalik ayuu ku socdaa isagoo mutaakhir ayuu ugu dambeeyey marka waxay leeyihiin waxaa dhici karta xadiidka nin markaa aan fasiix ahayn inuu xadiidkii bilmacnaa ku soo wariyo baa dhici karta oo asagu alfaadda uu cabiray baa dhici karta oo lafdigan uu ku hadlay lafdigii nebi maxamed ba uusan ahayn calayhi salaatu asalaam ninkana uu yahay ninaan carabi ahaynoo iska cajamioo intuu carabiga bartay aan fasiix ahayn baa dhici kartay yidhaahdeen marka luqadda marka arrin noocaasoo kalea maadaama u ixtimaali karo xadiidkii luqaddii looma ictimaali karo oo markaasi shaahid lagama dhigan karo laakiin culimo badan arrinkaasi way diideen oo aayadda xadiidka qur-aanka iyo xadiidka iyo ashcaarta carbeedba yani waxa weyaan shaahid way ka dhigtaan almuhim jumlada an yaqaca waa khabarkii weeye khabarkii marka an baa lagu daray waa kaiir marka labadaas waxaa cagsi ku a ah ka horjeeda qaybtan casaya oo shaka waxaa cagsi ku a ah ka soo horjeeda kaada iyo karaba kaada iyo karaba cagsi ku ah kaada iyo karaba khabarkooda an in laga dhartiro ayaa badan khabarkooda an in laga dhartiraa badanoo marmar way gashaa laakiin waa qaliil waa qaliil in laga dhartiro ayaa badan tusaale waxaa weeyaan wamaa kaaduu yafcaluun ayib maadu waa naafiyo kaaduu waa kaada waa ficil maadi mabniyu cala dam tisaali bawaawi ljamaaca wowguna waa ismigii yafcaluuna waa ficil mudaaric calaamat rafcaha waa nuunta wowguna waa faacilkii jumladaa dambana waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin khabaru kaada ayay noqonaysaa marka anti waa laga reebay anti waa laga reebay waxaa la mida ah qowl shaacir karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun aduubu aljawa waxaa loo isticmaalaa waa alxurqatu wa shiddat lwajdi yan waxaa weeyaan qalbiga qofka gubanaya yani murugahays darteed ama cishqahaya dartiis qalbigiisu gubanayo kaasaa loo isticmaala markaasi jawa ayb alwushaadna kuwa wax isku dira weeyaan waa jamcu waashin wa huwa namaam assaaci lilifsaadi bayna alaxiba dadka isjecel markaa ka dhex shaqaynaya wey markaasi wywushaadu alwushaawa jamac mufradkuna waa waashi weeye shaahidku waxa weye markaa karaba alqalbu yaduubu weye karaba alqalbu yaduubu alqalbu waa ismu karaba yaduubuna waa ficil mudaaric faacilkiisu waa damiir qalbigu u noqonaya jumladun waxay noqonaysaa fii maxali nasbin khabaru karaba ayay noqonaysaa antina wuu ka reebay sheikhu antina wuu ka reebay marka kaada iyo karaba waxaa ku badan in khabarkooda an in laga dhartiro axyaanana way dhacdaa markaasi iyadoo lagu daray carabtana markaasi waa laga maqlay saqaahaa daw laxlaami sajlan cala dama waqad karabat acnaaquhaa an taqaaca karabat waa ficilkii waa ficil maadi acnaaquhaana waa ismigii an taqaacana waa khabarkii halkaa marka maxaa ku sugan ficilkii khabarka dhacay oo markaa an lagu daray an taqaaca weeyaan waa khabarkii an lagu daray waxaa la mida ah, kaadat inafsu an tafiida calayhi kaadat inafsu an tafiida annafsu waa ismigii kaada an tafiidana jumladaas waa khabarkii an ayaa lagu daray marka sida badan waa in laga dhartiro laakiin axyaanan way dhacdaa in markaasi lagu daro way dhacdaa sida markaa shawaahidaasba ku sugan casaana waa cagsiyo sida badan casaayo awshakana sida badan waa in lagu daro in laga reebana way dhacdaa oo carabtaa markaa laga maqlay casa alkarbu aladii amsaytu fiihi yakuunu waraa'ahu farajun qariibu casaa alkarbu alkarbu waa ismu casaa karbu waa ismu casaa yakuunu waa khabarkii antina waa laga reebay yakuunu waa khabarkii antina waa laga reebay yuushikuna waa la mid yuushiku man fara min maniyatihi fii bacdi haraatihi yuwaafiquhaa yuushiku yuwaafiquhaa baa khabar looga dhigay antiina waa laga reebay marka sheekh wuxuu inoo sheegay mid kastaba sida ku badan kaada iyo karaba in laga dhartiraa badan khabarkooda anta in laga dhartiraa badan aw shakiya casaana in lagu daraa badan sida kalena way bannaan tahay marka sida shawaahidda ku sugan wuxuu sheekhu raximah llah wayajibu waxaa waajibaya ikhtiraanuhu khabarkii in lala xidhiiriyo bian waa goormo in kaana alficlu ficilku hadduu yahay xaraa iyo wakhlowlaqa labadaas haddii uu ficilku yahay khabarkooda in lala xiriiriyaa waajib ah naxwu xaraa zaydun an yaquuma xaraa zaydun zayd waxaa la rajaynayaa an yaquuma inuu istaago wakhlowlaqat isamaau samadii waxaa la rajaynayaa an tumtira inay roobayso wayajibu waxaa waajibaya tajaruduhu tajarudu an yani tajarud lkhabari khabarka in laga dhartiro min an bacda afcaali shuruuc idaa waqaca bacda afcaali shuruuc haddii uu dhaco ama kaainan bacda afcaali shuruuc xaalu ku sugnaaday afcaalu shuruuc gadaashooda naxw watafiqa yaksifaani weeye yaksifaani waa khabarkii jumladaas waa khabarkii waa afiqo khabarkeedii antina waa laga reebay afiqana waa min acaali shuruu min afcaali ashuruuc weeye walakaru sida faraha badan leh fii khabari casaa iyo waawshaka waxaa ku badan khabarkooda aliqhtiraanu bian an in lala xidhiidhiyo naxw facasa allaahu an yaatiya bilfatxi shaahidku waxaa weeye casaa oo allahu ismi ka dhigatay oo khabarkeedii an lagu darayoo an yatiya jumladaas khabar looga dhigay antana waa lagu daray wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam wayuushiku an yaqaca fiihi yuushiku yani faacilku ama ismigu waa damiir oo huwa ah an yaqaca jumladaasna waa khabarkii marka waa awshaka mudaariceedu oo yuushiku ah oo markaa sida faraha badan fii khabari kaada wakaraba labadaas khabarkooda waxaa ku badan tajaruduhu ay tajarudu اkhabar khabarka in laga dhartiro min an an in laga dhartiro naxw wamaa kaaduu yafcaluun weeyaan waa ficilkii kaada ahaa wowgaa ismi buu ka dhigtay yafcaluuna jubladaasna waa khabarkii antiina waa laga reebay wa qowli shaaciru weeyaan gabyaa hadalkii uu yidhi karaba alqalbu qalbigii wuxuu ku dhowaaday qaribi daati lkaafi soo maahayn kuwa kaafka wataa qurbi ku fasir karaba alqalbu qalbigii wuxuu ku dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo min jawaahu ay min cishqihi aw min xusnihi murugo inuu la dhalaalo ayuu ku sigtay qalbigii goorma xiina goor inuu dhalaaluu ku sigtay qaala ay yidhaahdeen allushaatu kuwii wax isku dirayey waxay yidhahdeen hindun inantii hindo ahayd haduubun waa mid markaa caraysan weeyaan haduub yani markaas waxay ka mid tahay awsaafta mudakarka iyo markaa muanasku ay ku siman yihiin ayay ka mid tahay facuul yani ay ku siman yihiin mudakarka iyo markaas muanaska wa ina ina iyo akhwaatuhaa ina walaalaheed fatansibu waxay nasbisaa ina iyo walaalaheed almubtadaa mubtadahay nasbisaa mubtadahay nasbinayaan wayusama ismahaa ismigeedana lagu magacaabaa ismu ina wa waxay rafcinaysaa alkhabara khabarkay rafcinaysaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa khabarahaa khabarkeeda lagu magacaabaa wa hiya iniya walaalaheed sitatu axrufin lix xaraf weeye ina weeye wa ana weeye wahumaa inaya anana litowkiidi nisba nisbada iyo tiirinta ayay adkeynayaan yaan isku tiirinayo khabarka loo tiirinayo mubtadaha wa nafyi shaki shakina waa nafyinayaan canha can nisba isku tiirinta la isku tiirinayo ayay shakiga ka nafyinayaan نحو qwلihi تaعاaلى فإن اللaha غفور رحيم وqwلihi تaعاaلى ذلika بأن اللaha huوa الحq وكأن كأن للتشhبيه تشhبيه bay usugنaatay تشhبيهi المؤkdi la adkeeyey نaحو qowlika wey كأنa زaيدا أسد زaيد waxaad mooda أسد ولaakiنa لفdiga لaakiنa للإsدrاaki wuxuu usugnaaday kadabatg نaحو زaيد شhuجاaع زaيد waa geesi لakiنahu بkيiل بkيiل wey walayta leytana litamani tamani bay usugnaatay naxu naxwu layta shabaaba caaidun layta shabaaba dhalinyarnima caaidun yani markaa mid soo noqonaya muu noqdo walacala lafdigaasna litaraji taraji iyo markaa wax la rajaynayo ayuu usugnaaday naxu lacala zayda qaadimun walitawaquci buu usugnaaday wax laga cabsanayo dhicitaankiisa naxu lacala camra haalikun camar inuu halaagsamaan ka cabsanaya halkan wuxuu ka waramaya sheekh raximah اllahu tacaala nawaasikda fasalkii afraad waxaan kasoo baxnay kaana waakhawaatuha waxaan kaloo kasoo baxnay alxuruuf اlmushabahatu bileysa kadalika afcaal اmuqaaraba kuwani waxay noqonayaan qeybtii afraad ayay noqonayaan haddii si kale loo dhigana waa qeybtii labaad weeye saddex qaybood baa loo qaybiya nawaasikda qeyb mubtadaha rafcisa khabarkana nasbisa oo ka dhiganaysa ismiga khabar iyo qeyb cagsi ku samaynaysa oo mabtidihii nasbinaysa khabarkiina rafcinaysa oo markaasi mabtidihii ismi ka dhiganaysa khabarkiina khabar ka dhiganaysa ismigii bay nasbinayaan khabarkiina way rafcinayaan iyo qeyb labadooda nasbinaysa marka waxaan soo dhamaynay qeybtii hore ahayd qeybtii mabtidahan rafcinaysay khabarkana nasbinaysay ismiga rafcinaysay khabarkana nasbinaysay halkan marka wuxuu inoo sheegaya waa ka bilaabaya qeybtii labaadu ahayd qeyb mabtadihiina nasbinaysa khabarkina rafcinaysa mabtadihii ismigay ku magacaabayaan khabarkiina khabar ayagu ay leeyihiin ayay ku magacaabanayaan qaybtaasi waa laba qaybood ina wa iyo laa alati linafyi jinsi laa alati linafyi اljinsi marka qeybtii koowaado ina akhwaatuha ayuu sheekhan kaga waramaya ina akhwaatuha waa lix xaraf inta laisla ogol yahay qeyb baa jira khilaaf uu ku sugan yahay inta laakiin laisla ogol yahay waa lix xaraf lixdaasi waa ina iyo ana iyo kaana laakina leyta lacala lixdaasa lasla ogolya lixdaas qeyba macaani bay faa'iideynayaan inii ana ugu horeeya towkiid baa loo keenaa isku tiirinta laisku tiirinayo khabarka mabtadaha loo tiirinayo ama khabarka ismiga loo tiirinayo ayuu sii adkaynaya oo sii xoojinaya haddii aad tiraah zaydun qaaimun zaydun qaaimun zayd waa mubtade qaa'imuna waa khabarkii qaa'im waxaa loo qiyaamka waxaa loo tirinaya zayd qiyaamka zayd loo tiirinayo ayaa lasii adkaynaya oo waxaa laleeyahay ina zayda qaaimu zayd wuu taagan yahy bimacnaa waxay ka dhigan tahay yani qof dhaartay oo kale bay ka dhigan tahay inuu leeya hebel yan waxa wey waa taagan yahy towkiidkana waxaa faa'iideynaya ina lafdigaasaa faa'iideynaya adkayntan tiirinta loo tiirinayo qiyaamka zayd loo tiirinayo oo laleeya zayd waa istaagay in arinka lasii xoojinayo xoojintani inaa faa'iideyneysa laakiin in haddii laga reebo iska noqonaya zayd waa taaganya sidqina wuu aqbali karaa kadibna waa aqbali karaa laakiin ina marka lagu daro hadalkaas waa lahubaa weye hadalkaasi waa lahubaa kadalika shakigi baa laga saaraya meesha qofki maala shakisnaa talow zayd miyuu istaagay mise ma istaagin ayaa shakigi ku sugnaa ayaa meesha laga saaraya qof baa ka shakisnaa mutaradid buu ahaa zayd ma istaagin mise ma istaagin marka ina zayda qaa'imun shakigii meesha waa ka baxaya waayo lafdigana wuxuu tusinayaa adkayn la adkaynayo zayd inuu yahay mid taagan shakigii meesha ku jiray way ka saareysaa marka towkiidkaas la adkaynayo isku tiirintan qiyaamka zayd loo tiirinayo shakigana laga nafyinayo ayay markaa u sugnaadeen ina iyo ana tusaaluu sheekhu la siiyey faina allaha gafuuru raxiim ina waa tansibu isma wa tarfacu alkhabr allahna waa ismuha afuuruna inada khabarkeedi weeye raxiimuna waa khabar labaad ama la yidhaahdo maya kafuur baa laga sifaynaya marka shaahid waxaa weeye ina allaha waa ina oo ismi khabar qaadatay ina oo ismi khabar qaadatay allah waa ismigeeda kafuurna waa khabarkeeda dalika bana allaha dalika bana allah huwa alxaq dalika daa ism ishaaro weeye laamkan lilbucdi kaafkuna xarfu khitaab haddii sidaa loo kala qaadqaado biana allaha badu xarfu jar weeye ana waa xarfu naصbi watowkiid allahna waa ismuha huwa waa damiir اfasli laa maxala min acraab waska zaaid hadalka lagu towkiidiya alxaquna waa khabarkii inada khabarkeedii weeye marka ana allaha alxaqu weeye allah oo ismu ana ah iyo alxaqu oo khabarkii markaasi anada ah ana allaha huwa alxaq xaq huwana waa damiir fasl laa maxala lahu min aicraab marka shaahidku waxaa weyaan ana oo ismigay khabar qaadatay allah oo ismigeedii ah alxaq oo khabar ah huwana waa damiir fasli laa maxala lahu min aicraab xarafka saddexaad waxaa wey kaana kaana waa xarfu tashbiih kaana waa xarfu tashbiih sidaasay xarfu tashbiih ku tahay ismigii khabar bay qaadanaysaa kaana zayda asadun waxaad isticmaalaysaa markaad doonaysid inaad shay shay ku shabahdo baad kaana soo qaadanaysaa kaana zayda asadun zayd ba waxaa lagu shabahaya libaax markaan icraabayno kaana xarfu tashbiih baan leenaha kaana xarfu tashbiih oo wada socota zaydanna waa ismuhaa mansuuba wa calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu calى aakhirihi asaduna waa khabarkii weeyaan laakiin ayaa ka mida ah oo xarafka afraada laakiin wuxuu noogu sheegay inay tahay isdiraag kaanada wuxuu noogu sheegay inay tashbiih tahay tashbiih weliba la adkaynayo atashbiih اlmuaked oo hadda maxaa lsku shabahaya kaana zayd asd maxaa lsku shabahaya zayd ba waxaa lagu shabahaya libax baa lagu shabahaya waxay ka dhigantay iyadoo la yiri zaydun kalasad bay ka dhigantay zaydun ninka zayd ah kalasadi libax buu lamid yahay marka adoo tashbiih baa lasoo hormariyey kaana zayda asadun kaana muxamada caalimun kaana khaalida taajiruun wahaakada marka ka hore waxaa la ohanaya mushabah ka damban la ohanaya mushabahun bihi oo tashbiih marka laga waramayo yani balaaqada afar rukni buu leey tashbiihu mushabah iyo mushabahu bihi iyo adawaat tashbiih iyo wajhu shabah mushabah waa ka la shabahayo mushabahu bihina waa ka wax lagu shabahayo adawaat tashbiih waa adawaad loo adeegsada wax laisku shabaho wajhu shabahna waa meesha laisaga shabahayo wey ayib kaana zayda asadu mushabahu waa zayd mushabahu bihigana waa asad wajhu shabahuna waa xagga shajaacada iyo geesi geesnimada weeye hadda lama sheegin wajushabahi lama sheegin waxaa noqon lad in la yidhaahdo kaana zayda asadu fi shajaaca zayd waxaad moodaa libaax xagga geesnimada adawaadka loo isticmaala tashbiihuna waa ka anno weeye marka arkaantii wajhu shabihi ayaa meesha ka maqan waa laska garanaya marka xarafka afraad waxaa weeye waa laakina wuxuu sheekhu inoogu sheegay macnaheedu inuu yahay isdilaag ka dabatag isdilaag waxaa weeye tacqiibu اlkalaami birafci maa yutawahamu minhu hubuutuhu waxaa looga jeedaa waa tacqiibulkalaami hadalka in laga dabageeyo hadalka in laga daba tago maxaa looga daba tegaya birafci maa shay baa la kor yeelayaa yutawahamu minhu lismoodsiinayo hubuutuhu inuu sugan yahay shay lisleeyahay talow miyuu sugan yahay baa laga daba tegaya meesha laga saaraya aw ihbaatu maa yutawahamu minhu nafyu wax lisleeyahay ma jiro ayaa la sugayaa kaasa waxaa loo yaqaanaa isdiraag waa ka dabatag miaalkaad ku fahmaysaa zaydun shujaacu zayd waa mubtade shujaacuna waa khabarkii weeye zayd waa mubtade shujaacna waa khabarkii laakina laakina waa xarfu isdiraag tansib اism wa tarfac اkhabr hudaasi waa ismigeedii bakiiruna waa khabarkii zaydun shujaacun hadalkii la sheegay ayaa wax laga fahmay wx laga fahmay marka laga daba tegaya oo hadduu ninku geesi yahay waxay leeyihiin inuu yahay kariim deeqsi inuu yahayna way la socotaa oo deeqsinimadu waa nooc min ashajaaca weyaan waa nooc min ashajaaca weyaan deeqsinimadu mar haddii la sheegay zaydun shujaac oo zayd la sheegay inuu geesi yahay ayaa waxaa la fahmayaa inuu markaa yahay nin markaasi deeqsi inuu yahay baa la fahmaya tawahumkaa qofku ismoodsiinaya hadalka hor uu ka fahmayo baa la doonaya in meesha laga saaro oo maxaa la leeyahay geesi ha ahaado laakiin laakinahu bakhiil ayb marka waa tacqiibulkalaami waa hadalka in laga dabageeyo in hadalka laga daba tago laakina looga daba tegaya birafci maa yutawaham minhu hubuutu wa lasleeyahy wuu sugan yahay waxa laleeyahay zayd waa u yahay oo ah yan markaa kariimnimo iyo deeqsinimo ayaa markaa laga daba tegaya waxaa laleeyahay waxaad ka fahamtay hadalkii hore waxba kama jiraan deeqsinimadii aad ka fahamtay hadalkii hore ma jirto oo zayd markaa deeqsi maahane laakinahu bakiilu saas wey ama waxaa la sugayaa waxa lasmoodsiinaya inuusan jirin waxa lasleeyahay ma jiro ayaa la sugaya sida maala qaama annaasu dadkii way istaageen qaama annaasu dadkii way istaageen laakina zaydan jaalisun baad oranaysaa laakina zaydan jaalisun waxaad ka fahamtay zayd inuu ka mid yahay min alqaa'imiin baad ka fahamtay zayd min alqaa'imiin inuu ka mid yahay liannahu min annaas qaama annaas baa la yidhi inuu naaska soo gudagelaya ka fahamtay waxaa lagu leeyahay arrinkaasi ma sugna oo zayd asagu waa fadhiyaa laysa qaa'ima bal huwa jaalisun yani waxa weya in la nafiyo waxaad markaad u malaynaysa inuu markaasi sugan yahay taas waxay ahayd tusaale u tahay nafyu maa yutawahamu ihbaatuhu wax aad moodeysa inuu sugan yahay in la nafiyo cagsiga oo ihbaatu maa yutawahamu nafyuhu wuxuu noqonayaa maa zaydun caalima zayd caalim maahan maa zaydun zayd muusan ahaanin caaliman caalim maahan zayd cilmigaa laga nafiyey waxaa tii lakinahu saalixun lakin waa nin wanaagsan hadalka maxaad ka fahamtay markii lagu yiri zayd caalim maahan waxaad ka fahamtay nin wanaagsanna maaha mar haddii cilmigii laga waayey nin wanaagsanna maahan baad ka fahamtay hadalka baa laga daba tegayaayo waxa aad ka fahamtay inuusan jirin baa la sugaya ihbaatu maa yutawahamu nafyu oo muxuu ahaa waa salaax iyo wanaagga weye cilmi uusan lahaane laakiin ninku waa nin wanaagsan marka shaygii marka hore shaygii marka hore nafyiga aad moodeysay baa la sugaya oo salaaxaasa ayaa la sugaya faahbata maa yutawaham nafyuh waaa waxaad sugtay waxa aad moodeysa inuu manfi yahay oo salaaxaas ah marka laakin lasdraag waa ka dabatag hadal hore wixii laga fahmay baa laga dabategaya xarafka shanaad waxa waa leyte leyte waxay faadeysaa tamani bay faa'ideysaa tamanigu waxaa la yidhahdaa alabun maa laa maطmaca fii xusuulih alabun waa in la dalbo maa laa maطmaca fii xusuulih wax aan in la helaba aan la damaaciyeen wa qofku usan damcinba ayaa la dalbaya ayuu qofku dalbaya waxaan suurtagal ahayn in la tamaniyo oo qofku uu raadiyo ayaa markaasi qofku dalbaya dalabun ma laa maطmaca fii xusuulihi wax in la xasriyaba aan la damaacinin ayuu qofku markaa dalbaya oo maxaa sababay in la damaacin waayo laba shay baa sababaya in la helaaba adagba in la helo ayaa adag ama lama he wax la heli kara mabahanba wax in la helo ay adag tahay ama Eh, eh, waxaan la helinba aslanba waxaan la helinba ama helitaankiisu adag yahay ayuu qofku dalbaya kaasa tamini loo yaqaanaa miaalkiis wuxuu noqonayaa layta lii maalan faaxuja ninaan waxba haysanin oo faqiir ah ayaa wuxuu leeyahay layta lii maalan alla xoolamaan helo oo markaas faaxuja minhu marka aan ka soo xajiyo layta lii maalan faaxuja minhu waa ninaan waxba haysan oo faqiir ah ayaa saale macnaha marka ku sugan weeye dalabun maa laa maطmaca fii xusuulihi litacasurihi wuxuu dalbayaa qofkaasi wax marka aan la damaaciyeen culays ku sugan dartii ayuu qofkan markaa damaacinaya waa wuxuu le yaa maal isiiya aan kusoo xajiyo waxna ma haysto marka layta maalan waa ismigii liina waa khabarkii layta maalan lii ismigii khabar bay qaadatay macnaha ay faaideynaysan waxa weya jumladan ka faa'ideyneyso طalabun maa fiihi cusrun inuu qofku dalbayo wax culays inuu qofku dalbo waxaan la damaaciyey waa mida sheekhu inoo miaaliyey layta shabaaba caaidun nin sideetan sii maraya ayaa wuxuu leeyahay layta shabaaba dhalinyarnimo caaidun may soo noqoto miyey soo noqonaysa waa maya waxaanu damaacinayo waa wax markaas inuu dhaco marna aan la rajaynaynin weeye ilahay agtiis waxba mustaxiil kama ahan laakiin sida la yaqaano caadatan ayaa waxay ta wax mustaxiil ah layta shabaaba caaidun oo ilahay qof intuu soo noolayn karaa cid dhimatay ayuu ilahay dib u noolayn karaa qof wey inuu dayar usoo celiye mid dhintay adduunyaba ka tegey buu dib usoo celin karaa qur-aankana meelo badan ayaa lagu sheegay dad dhintay in dib loo soo nooleeyey ilaa afar mawduc yani wax dhintay in dib loo soo nooleeyey afar mawduc ayaa suurat lagu sheegay keligeed leyta shabaaba leyta waa xarfu tamani ashabaabana waa ismigeedii caaiduna waa khabarkii xarafka ugu dambeeya waa lacalo wey lacalo macnadu waa taraji wey tarajina waxaa weeyaan waa alabu amri maxbuubi اqariib alabu waa in la dalbo almri alablamri waa arin in la dalbo arinkii almaxbuubi la jeclaa alqariibi ee dhowaa wax la jecelyaho dhow inaad dalabto wey tarajikaas waa la yihahda waxay kaloo faadaysaa lacala tawaquc tawaqucna waxaa weeyaan alishfaaq wa irtiqaabu shayin makruuh irtiqaabu shayin makruuh shay la karahsanayo inuu qofku sugo shay aad karahsanaysa inaad sugto kaasa ishfaaq la yidhaahdaa waxaad necebtahay inuu dhaco baad haddana sugaysaa waxaad ka fahmaysaa tarajiga iyo tawaquca macnahaad ka fahmaysaa lacala zayda qaa'imun waa taraji maanta lacala waxay faa'idanaysa taraji oo muxuu yahy tarajina muxuu ahaa waa طalab اlamr maxbuub zayd inuu yimaado waa jecesha waadna sugaysaa wuuna soo dhowya intaasa waa socota lacala zayda qaadimun lacala waxay faa'idaynaysaa طalab اlamri اmaxbuubi اlqariib arin dhow oo la jecel yahay in la dalbay oo muxuu yahay quduumu zayd zayd baa soo socda meel dhow wuu soo marayaa imaanshihiisana waa doonaysaa waa jeceshahay marka taraji baa loo yaqaanaa marka ay tusinayso lacalla wax markaa dhacaya dhicitaankiisuna uu dhow yahay aad dhibsanayso kaas tawaquc baa la yihahdaa sida lacalla camran haalikun camar waxaan ka cabsanayaa inuu halaagsamo markaasna wuxuu noqonayaa irtiqaabu shayin makruuh inaad sugto shay la karaahsado oo muxuu yahy halaaku camar halaaka camar ma doonayso adugu camar inuu halaagsamo ma doonayso haddana waad sugaysaayo arrin halisa baa kusoo socota marka macaanidaas ayay markaasi faa'iideynayaan xuruuftaas faslun wa amaa ina lafdiga ina ah iyo wa akhwaatuha ina walaalaheed fatansibu waxay nasbisaa inay walaalaheed mubtadaay nasbisaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ismaha ismigeeda wa tarfacu waxay rafcisaa alkhabara khabarka bay rafcisaa wayusamaa khabaraha khabarkeeda lagu magacaabaa wahiya xuruuftani inii walaalaheed sitaةu axrufin lix xaraf weeye ina weye wa ana wey wahumaa inii ana litowkiidi nisba nisbada iyo tiirinta loo tiirinaya ismiga khabarka bay adkaynayaan wa nafyi shaki shakina way nafyinayaan canha can nisba nisbadaa isku tiirintaas bay shakiga ka nafyinayaan yani shakiga soo geli karaa in aan khabarka ismiga inaan loo tiirinaynin ayuu meesha ka saaraya shakiga soo geli karaa ayuu meesha ka saaraya naxwu qowlihi tacaala faina allaha gafuuru raxiim alla waxaa loo nisbeeyey inuu yahay kafuur gufraan ba alla loo nisbeeyey arinkaasaa lasii adkeynaya alla wuu dhaafaa si dhabuna u dhaafaa raxiima wey wa qowlihi tacaala dalika biana allaha huwa alxaq shahidka waxaa weeye ana allaha allah waa ismu ana alxaquna waa khabarka huwana waa damiir fasli weeyaan wa kaana weeye wa kaana lafdiga kaana litashbiihi bay u tashbiihi almuakadi la adkeeyey naxwi qowlika weeyaan kaana zayda asadun zaydna waa ismigii asna waa khabarkii walaakina lafdiga laakina lilisdraag ka dabatag ayuu u sugnaaday hadal aad sheegtay wax laga fahmay waxbaad ka dabategeysaa ood sugaysaa ama nafyinaysaa kalaamka hore hadduu ahaa manfi laakina waxaa ka dambeeya muhbat buu noqonayaa haddii kalaamka hore uu muhbat ahaana laakina waxaa ka dambeeya manfi buu noqonayaa walaakin lafdiga laakina lilisdraag ka dabatag bay u sugnaatay naxwu zaydun shujaacun zayd shujaacun waa mubtadi khabar wey shaahidku lakina hudaas waa ismigii bakilun waa khabarkii walayta lafdiga layta ah litamani tamani bay u tamanina waa in la dalbo waxaan la damaacin in la helo helitaankiis waxaan la damaacinba ima culays baa ku sugan wa waa mutacadiro waxaan la helaynin weeyaan naxwu layta shabaaba caaidun wey layta shabaaba caaidun ashabaab waa ismu layta caaidun waa khabarkii walacala lafdiga lacalaa litaraji taraji bu u tarajiguna waa wax la jecel yahay in la dalbo weliba dhow in la dalbo weeye naxw lacala zayda qaadima weyaan shaahidku waxa w zaydan oo ismu lacala ah qaadimana khabarka walitawaquci tawaquc bay usugnaatay tawaqucna waxaa weeyaan alishfaaq oo wax laga cabsanayo wahuwa irtiqaabu shayin makruuh waa in la sugo shay markaa la karahsanayo macnaa khawf bay la macno tahay oo wax laga cabsanayo inuu dhaco naxw lacala camran haalikun camr waa ismu lacala haalikun waa khabarka walaa yataqadamu ma hormaro khabaru hadihi اlaxruf xuruuftan khabarkooda ma hormaro calayha ayada kama hormaro hadduu daraf ijaari majruur yahay ma hormaro walaa yatawasatu ma dhexdhexayso beynahaa iyada iyo xuruuftan iyo wa beyna smiha ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane darfan darf aw jaaran wamajruuran inuu yahay mooyaane naxu ina ladayna ankaalan weeyaan ina fii dalika lacibratan halkan sheekh wuxuu ka waramaya raximah اllahu tacaala axkaam ay leedahay xuruuftani axkaamta ay leedahay xuruuftan waxaa ka mid a ah khabarkoodu taakhiir buu laazimah naadimku wuxuu yihi walzamuu khabaraha takiira walzamuu khabaraha taakhiira khabarka xuruufta waxay u laazimeen dibdhig walow yakuunu darfan aw majruura xataa hadduu darf yahay ama jaariya majruur uu yahay taakhiir bay u laazimeen walzamuu khabaraha taakhiira walow yakuunu darfan aw majruura marka khabarka xuruuftani dib baa loo dhigaa limaada lianna xuruuftani xagga camalfalka afcaasha kaga dayanayaan xagga camalfalka waa farac asalkuma ahan maadaama xagga camalfalka ay falac ku yihiin oo asal aysan ku ahayn macmuulkooda laguma tasarufi karo waa in sidii lagu yaqaanay lagu keenaa oo ismigii la hormariya khabarkii waa in la dambeysiiyaa maadaama ayagu aysan mutasarif ahayn oo ayaga xuruufta jaamidka ay yihiin macmuulkooda laguma tasarufi karo meeshii la doono lama dhigi karo meeshii la doono lama dhigi karo ayib sidii la yaqaanay baa lagu keenayaa ismigii baa la hormarinayaa khabarkiina waa la dambeysiinaya maadaama ay camalfalka ay taabic ku yihiin oo afcaasha ay kaga dayanayaan laakiin afcaashu maadaama xagga camalfalka ay asal u yihiin macmuulkooda waa lasoo hormarin karaa mafcuulka waa lasoo hormarin karaa jaar majruur lagu tacalujinaya lasoo hormarin karaa kuwan laakiin sidaa lama yeeli karo taas waa midaas weeye lama soo hormarin karo waa arinka labaad khabarkoodii ma dhici karo bayna alxuruuf wa bayn alismi xuruuftani ismigooda lama dhex dhigi karo waxaa laga soo reebayaa hadii markaa darف iyo jaar iyo majruur haduu yahay waa laga soo reebaya darف iyo jaar iyo majruur haduu yahay ismigi baa lasoo hormarin karaa oo waxaa la dhigi karaa bayna الkhabri wa bayna ina tusaalu sheekhu noo soo qaatay ayadda ina ladayna ankaalan ina waa xarfu nasba towkiid ankaalan dambaa khabarkii ah ina ankaalan ladaynana waa darf mabniyu calى الsukuun ankaalanna waa ismigii inada weeye ankaalan waa ismu ina ina ankaalan ladayna saas asalku noqon lahaa yani ismigaa soo horeyey khabarka ayaa markaa dambeyey ina ankaana ladayna carabi ahaan waxaa lasoo hormariyey khabarkii oo maanta daraf ah ayaa lasoo hormariyey khabarkii oo darafaa lasoo hormariyey waxaa lagu baneeyey daraf ahaan baa loo baneeyey wa ilaa daraf hadduusan ahaadeen ma banaanaadeen oo waxaan banaanayn ina qaa'imun zaydan ma banaana ina qaa'imun zaydan ma banaana adoo markaa ujeeda qaa'imku inuu yahay inuu khabarkii soo hormaran yahay zaydana ismigoo dib u dhacay inuu yahay ma samayn karays laakiin ina ladayna ankaaran waxay ku banaanaatay ladaynaa darafkaas ayaa khabarkii noqday maadaama khabarkii maanta u daraf noqday waa la ogolyahy oo waxaa la yihahda aلظuruufu yutawasacu maa laa yutawasacu fii gayriha duruufta waxaa la baneeyaa meelo aan waxyaala kale ku banaanayn ayaa lagu banaystaa ina ladayna ankaaran waxaa la mid ah ina fii dalika lacibratana waa la mid ina fii dalika lacibratana waa la mid oo ina xarfu nasb towkiid lacibratana waa ismigii fii dalika fi wa xarfu jarin da waa ism shaar mabniy calى sukuun fi maxali jarin laamu lilbucdi walkaafu xarfu khiaab jaariya majruurka mutacaliq bmaxduuf kaain ayuu markaa ku tacaluqaya kaainun ina lcibrata kaainu fi dalik marka kaainkaas eh, ayuu ku tacaluqayaa fi dalika waa khabarkii oo soo hormaray waa la ogolyahay marka waxaa la ogolyahay khabarkii hadduu noqdo darf iyo jaariya majruur inuu dhex dhaco beyna haadihi اxuruuf wa beyna smihaa inuu dhex dhaco waa la ogolya halka inu dh waa laogolya laakiin inuu ka hormaro inadii iyo xuruuftii ka hormaro lama ogola marka labada mithaal labaduba waa khabarkii oo midna daraf ah midna jaariya majruur ah oo ismigii laga soo hormariyey laakiin xuruuftii ka dambeeya xuruuftii ka dambeeya ina ladayna ankaalan ladaynaa baa laga soo hormariyey ankaalan asalku wuxuu noqon lahaa ina ankaalan ladaynaa buu noqon lahaa carabi ahaan marka khabarkii oo ladaynaa ah oo markaa daraf ah ayaa ah xagg hore la keenay ismigii baa laga soo horumariyey ismigana dib baa loo dhigay ina fii dalika lacibratan saatan wuxuu noqon lahaa ina lacibratan fii dalik ina lacibratan fii dalik ayib fii daalika oo khabarkii ah ayaa lasoo hormariyey oo ina lagu xojiyey lacibratan oo markaa ismigiina dib ayaa loo dhigay marka xaalkaasi waa la ogolyahay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yataqadamu ma hormaro khabaru hadi اaxruf xuruuftan khabarkoodu calayha ay calaa hadi اxuruuf kama soo hormaro kama soo hormari karo walow jaaran wamajruuran oo ohan maysid qaaimun ina zaydan ohan maysid qaaimun khabarkiiba xagga horaa dhigtay ina zaydana dib baad u dhigtay walaa cindaka ina zaydana ohan maysid walaa cindaka cindaka ina zaydan cindaka khabarkood ujeedaa wuxuu ka soo hormaray inadii lama ogola walaa fi daari fi daari ina zayda oran maysid fidaar khabarka soo hormaraan ujeedaa ina zaydana ismigii iyo inaan ujeedaa ma banaana arrinkaas walaa yatawasadu ma dhexdhexaysto khabarkii baynahaa ay bayna hadi اxuluuf iyo bayna ismihaa ila ida kaana inuu yahay ay ila ida kaana alkhabaru khabarku inuu yahay mooyaane darfa darf aw jaaran wa majruuran jaariga majruur uu yahay mooyaane iyadoo darf iyo jaariga majruur ayuu sheiku inoo tusaaleeyey naxwu ina ladayna ankaalan ankaal waa ismigii bedelana waa khabarkii soo hormaray waana darf ina fii dalika lacibratan lacibratan waa ismigii oo dib u dhacay fii dalikana waa khabarkii oo soo hormaray khabarkii maanta wuxuu noqday jaariya majruur waa la ogolaaday wa way caynoobaysaa ina inaa caynoobaysaa inadii almaksuuratu la baa caynoobeysaa fi ibtidaayi ibtidaa اkalaam hadday dhacdo naxwu ina anzalnaahu wa bacda alaa alaa gadaasheeday caynoobaysaa allatii alaadaasoo yustaftaxu biha lagu furfurto alkalaamu kalaamka lagu furfurto naxو alا ina أwliyaء اllahi laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun wa bacda xayثu xayثu gadaasheeda caynoobaysaa naxو jalastu waan fariistay xayثu meel baan fariistay ina زayda zayd jaalisun uu fadhiyo wa bacda اlqasmi qasam gadaashii bay caynoobaysaa naxو xaamiim wاlkitaabi اlmubiin ina anzalnaahu wey wa bacda اlqowli qowl gadaashiisa caynoobaysaa naxو qaala inii cabdالlah waydaa goor ayay caynoobaysaa dakhalat laamu laam ay gasho fii khabariha khabari ina ay gasho naxو wاllahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun halkan wuxuu ka waramaya sheekhu ina in la kasriya hamsadeeda mawaadic ay waajibayso ina iyo ana labaduba waa laba xaraf mid kastana ismigay nasbisaa khabarkana way rafcisaa ina in hamsada la kasriyo meelay waajibaysaa oo in la kasriyo mooyaane fatxa uusan banaanayn amaakintaa markuu dhameeyo wuxuu soo wadaa meelo kale oo ana in la fatxiyo ana la yihahda ay waajibayso waa inuu kala bara marka goormay ina in la yidhaahdo waajibaysaa in la kasriya hamzadii goormayse waajibaysa anna in la yidhaahdo labadaasu ina kala baraya sheekhu meelihii la kasrinaya ayuu sheekhu wuxuu inoo sheegay ilaa eh, lix mawduc ayuu inoo sheegay lix mawduc oo ina in la yidhahdo ay waajibayso mawduca koowaad waxaa weeye hadalkii haddii lagu bilaabo ina in la kasriyaa waajib ah tusaalu sheekhu ina siiyey inaa anzalnaahu inaa anzalnaahu markaan eclaabayno ina xarfu nasbin wa tansib isma watarfacu lkhabr na ضميir متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا أنزلنا وفعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أنزلناه جملadaasi waa khaبر khaبر yay u tahay inadii bay khaبر u tahay maadaama inaada ismi ay ka dhigatay jumladaasi khabarkii bay noqonaysaa hadaba maanta inadii hadalki baa laga bilaabay inadii maanta hadalki baa laga bilaabay mar haddii hadalka laga bilaabay waa in la kasriyaa oo ana anzalnaahu oran mayse ina anzalna waa inaad kasrisaa waa mawdaca koobaad wey mawdaca labaad waxaa weeye alaa istiftaaxiye ah alaada hadalka lagu furfurto gadaashiisa hadday dhacdo alaada gadaasheeda hadday ina dhacdo waa la kasrinayaa tusaale waxaa weyaan alaa ina awliyaa allahi waxaad oranaysaa alaa ina alaa ina annaasa haafiluun alaaba hadday ina daba dhacdo waad kasrinaysaa marka alaa ina awliya allahi alaa waa xarfu istiftaaxin ayaa laoranaya waa xaraf hadalka lagu furfurto ina xarfu nasma watowkiid awliyaaa wa ismu ina awliya mudaaf allahi mudaaf ileyh laa khawfun laada waa naafiye weeye khawfuna waa mubtade waa nakira waxaa u cunansiinaya ka hormary baa cunansiinaya calayhim jaar majruurkaasi maxduuf buu ku tacaluqayaa waa khabarkii eh, mubtadaha weeyaan walaa hum ugu xarf cadaf weye laaduna waa naafiyo hum mubtada weeye yaxzanuuna waa ficil mudaaric marfuucun calaamatu rafci hubuut nuun owguna waa faacilkii jumlada ficilkii faacilku waa khabarka humta weeye jumladuna tii hore ku cadfanta tii hore ahayd laa khawfun calayhim bay ku cadfanta shaahidku adaba waxaa weeye ashaahidu fi aaya waxaa weeyaan ina in la kasriyey bacda alaa alaa gadaasheeda markay dhacday in la kasriyey alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim jumladaas waxay noqonaysaa khabarkii laa khawfun calayhim jumladaas mubtadihii khabar ka kooban ba waxay noqonaysaa khabarkii inada inadina waa la kasriyey maadaama alaa istiftaaxiya gadaasheeda ay dhacday mawduca saddexaad waxaa weeye oo ina la kasrinayo xayu markay daba dhacdo xayu markay daba dhacdo sida jalastu xayu ina zayda jaalisun jalastu waa ficil iyo faacil xayu waa darfu makaan mabniyun cala dam wuxuu ku tacaluqayaa jalisu ku tacaluqayaa ina zayda ina xarfu nasm wa zaydna waa ismigii jaalisuna waa khabarkii jaalisun waa khabarka shaahidku adaba waxaa weeye ina in la kasriyey bacda xayu markay dhacday ina in la kasriyey xayu markay daba dhacday jumladaasi ina iyo ismigeeda oo zayd ah iyo khabarkeeda oo jaalis ah fii maxali jarin meel jar bay taalaa oo waa mudaaf ilayhi xayu waa mudaaf wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fii maxali jarin mudaafu ilayhi xayu mudaaf ilayhi looga dhigaya ayb jalastu xayu meel baan fariistay ina zayda jaalisun u fadhiyo ayaan fadhiistay marka waa ina oo bacda xayثu dhacday oo la kasriyey mawdaca afraad waxaa weeye jawaab اqasm hadday dhacdo wa bacd اqasm bu sheikhu yidhi jawaab اqasm markay inadii dhacdo qasam baa lasoo sheegay jawaabtiisii ayaa ina laga bilaabay inada in la kasriyo waajib weeye sida xaamiim wاlkitaab اmubin waa qasm uqsimu alkitaab mubin bay ka dhiganta waxaan ku dhaartay kitaabka mubiinkaa baan ku dhaartaye ina anzlnaahu wata jawaabtii qasamka jawaabtiis ina anzalnaahu wey marka booska jawaabta ayaa inadii dhacday in la kasriya waajib bay noqonaysaa wاlkitaabi wاlqasm alkitaab majruuru biwaaw calaamat jarihi kasratu daahiratu calى akhirihi almubiinna waa sifo waa kitaab ba laga sifaynaya jaariya majruurka wuxuu ku tacaluqaya maxduuf axlifu ama uqsimu baa lagu tacalujinaya lasoo qadarayo ina anzalna ina xarfu nasb wa tawkiid ayib naadun waa ismigeedii anzalnaa waa ficil maadi naadu waa faacilki hudan mafcuulkii weeye wاljumlaةu min ina wasmiha wa khabariha laa maxala min acraab liannaha jawaab اqasm jawaab qasamku jumlooyinka dhaca maxal craab kuma leh maxal craab kuma leh marka shaahidku waxaa weeyaan inadii jumlaة اqasm ee jawaabtii jumlada dhacaysay inay marka awelka u dhacday waa la kasrinaya marka waxaad oranaysaa wallaahi ina muxamada dhakiyu wallaahi ina muxamada akiyu ay uqsimu bilahi bay ka dhiganta allan ku dhaartaye intaas waa qasamkii ina maxamedna waa jawaabtii weya waxaad tallaahi tallaahi inanii saadiq tallaahi ilah baan ku dhaartay inanii saadiq inanii saadiq jumladaasi inay ismigeedii iyo khabarkeedu jawaab qasam bay dhacday laa maxala min acraab inana waa la kasrinaya tallaahina waa qasamkii weyi waxaad oranaysaa bilaahi inanii xariisun cala alcilmi tallaahi ilaah baan ku dhaartay inanii laxariisu cala cilmi cilmigaan ku dadaalaya tallaahi waa qasamkii inanii waad kasrinaysaa ananii oran maysid maadaama qasam uu ka hormaray wahaakada mawdaca shanaad wuxuu noqonayaa bacda alqowl qowl gadaashi qaala iyo yaquulu iyo gadaashida ina haddayba dhacdo waa la kasrinaya qaala inii cabdullaahi wey qaala waa ficil maadi inii ina xarfu nasmu tawkiid dayb yaduna waa ismigeedii cabduna waa khabarkii cabdi mudaaf allahi mudaaf ileyh cabd waa mudaaf allahina mudaafu ilayhi marka ina waa la kasriyey qaalay daba dhacday waxaa la ohanaya marka waljumlatu min ina jumlada ina ka bilaabanaysa ismigeeda oo yadi ah khabarka oo cabdu ah mudaafu ilayhi oo allah ah jumladaasi fii maxali nasbin maquulu qowl baa la yihahdaa maquul waxaa loo jeeda mafcuul bihim baa loo jeeda wax kala maha laakiin isilaax ahaan waxaa ku dureertay qaalo iyo yaquulu iyo mafcuulka ay qaataan baa maquul laska yihahdaa asaalatana mafcuul bihi baa loo jeedaa mawdaca ugu dambeyo sheekhu inoo sheegay waxaa weeye idaa dakhalat ilaamu fii khabariha laam hadday gasho khabarkeedii ina khabarkeeda laam haddii la geliyo intaa waxaa si dheeroo lagu darayaa intaa keliya maahane waa inay daba dhacdaa ficil ka mida afcaal quluub dhaniya afcaashii dhaniya walaalaheed ahaa ficil ka midana waa inay daba dhacdaa ficil afcaal ka mid inaday daba dhacdo khabarkeedina laam lagu daro inadaas waa la kasrinaya sida shekh tusaaluhuna siiyey wallaahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu waa mubtade wallaahu waa mubtade allahu yaclam waa ficil mudaari faacilku waa damiir allah buu noqonayaa jumladuna waa khabarkii allah khabarkeeda weeye inaka ina xarfu nasm tawkiid kaafku waa ismigii larasuuluhuna waa khabarkii allahuma laam ibtidaa rasuulna waa khabarkii rasuul mudaaf huna ileyh wallaahu yashhadu waa la mid alwaaw xarfu cadfin allahu mubtade yashhadu waa ficil mudaaric فcلku waa eh, damiir huwa oo allah unoqonaya ina اmunaafiqiina ina xarfu ism towkiid almunaafiqiina waa ismu ina lakaadibuuna waa khabarkii inada weeyaan khabarkii inada weeyaan shaahidku waxaa weeye inaka larasuulu inadii waxay daba dhacday ficlu min afcaali اqulub ficl afcaal qulub ka mida ah oo yaclamu calimo ah bay daba dhacday khabarkeedina laam baa la geliyey larasuuluhu laam baa la geliyey laam ayaa la geliyey maadaama laam la geliyey ficil quluubna ay daba dhacday inadii in la kasriya waajib bay noqonaysaa marka waa ohanaya waljumlatu min ina wasmiha wa khabariha jumlada ina eh, iyo ismigeedi khabarkeedu sadad masada mafcuuley calima calima labada mafcuul ay qaadan lahayd ayay buuxisay meeshii labada mafcuul la dhigi lahaa ayadaa isku ballaarisay marka maanta laba mafcuul ma qaadanayso marka shaahidka aayadda waxa ku jira waxaa weeyaan un in markaasi inadaa la kasriyo maadaama khabarkeedii oo rasuul laam lagu dara rasuul laam lagu daray ficil afcaal quluubana ay daba dhacday marka inta keliya maaha laakiin intani waa inta ugu caansan weeyaan maali wuxuu yihi faksir fi اlibtidaa wa fii badءi الصila waxayثu ina lyamiin mukmila aw xukiyat biاlqowli aw xalat maxa xaalin kasurtuhu wa ini duu amal wakasaruu min bacdi ficlin culliqaa bilaami kaclam inahu laduu tuqa wa way caynoobaysaa ina ina caynoobaysaa tacyin muxuu ujeedaa ee yajibu kasru ina ayuu ujeedaa caynoobista muxuu ujeedaa bimacnaa waxaa waajibaya ina hamzadeeda in la kasriyaa waajibaysa saasuu sheekhu ujeedaa tacayan way waajibaysaa ina waajibaysa ayadaa faacilkii ah inadii almaksuuratu hamzadeeda la kasriyey ayaa markaa waajibaysaa ina in la yidhaahdo waxay waajibaysaa fi libtidaai idaa waqacat hadday dhacdo fi libtidaai ay fi ibtidaai kalaam hadalka haddii lagu bilowdo naxwu ina anzalnaahu weeyaan ina hadalka baa lagu bilaabay waa la kasriyey wa bacda alaa alaa gadaasheeda ayay markaa caynoobaysa hadday dhacdo allatii alaadaasoo yustaftaxu biha lagu furfurto alkalaamu hadalka naxwu alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa inadaasi alaa daba dhacday waa la kasriy wa bacda xayu xayu gadaasheeda ayaa markaa kasrihii ayuu waajibaya ina in la kasriyo idaa waqacat bacda xayu naxwu jalastu waan fariistay xayu meel baan fariistay ina zayda zayd jaalisun u fadhiyo marka waxaa la rabaa markaad miaalka fahamtid inaad adiguna dhowr miaaloo kale aad keeni karaysid kaa inaad ag maaha madaa miaal kale isku daydaa lianna qawaacidda waxaa la doonaya qofku inuu tadbiiqiya la doonaya wa alqasami waxay kaloo caynoobaysaa ina in la kasriyo bacda alqasami markay jawaabulqasam jumlatu jawaab alqasam markay awalka u dhacdo naxwu xaamiim wاlkitaabi اlmubiin ina anzalnaahu jumlatu jawaab alqasam baa markaa lagu furfurtay inadii in la kasriya marka waajib bay noqonaysa wa bacd اqowli inada in la kasriya caynoobaysa bacd اqowli qowl gadaashii naxw qaala inii cabdullahi qaala waa ficil maadi eh, faacilku waa damiir inii iyadu waa ismigii cabduna waa khabarkii inada allahna mudaaf ileyhi weeyi jumladaas ina iyo ismigeeda khabarkeeduna waxaa la oranaya fii maxali nasbin maquulu qowl qaala iyo yaquulu iyo jumlooyinka daba dhaca saasoo kale waxaa la oranaya waa maquulu qowl waida dakhalat ina in la kasriya waxay waajibaysaa idaa dakhalat markay gasho allaamu laam fii khabarihaa khabarkeeda markay gasho ina khabarkeeda laam hadii lagu daro wawaqacat bacda ficli min afcaali quluub ficl afcaal quluubana ay daba dhacdo naxu wallaahu yaclamu inaka larasuuluh yaclamu ficilkaas afcaal quluubka ka horeeya larasuuluhu khabarkiina laam baa lagu daray ina marka in la kasriyo maadaama labada arimood la helay in la kasriyo laazim bay noqonaysaa wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun marka waa inadii la kasriyey oo ficilka shahida ah ayuu markaasi daba dhacay shahidana bimacnaa calima ayaa iska noqonaysaa halkaa inoo joogo wallahu aclam